bilaabayna xadiid kun laba boqol iyo laba-iyo kontonaad can waraadin kaatib almugiira bn shucba laakiin taanaan xadiidka bilaabin masaladii ahayd waliinuu biaydi fii aydi ikhwaanikum Eh, alimaam axmed iyo abaraani ayaa soo saaray alimaam albani caley raxmat ullah asna fii saxiixi eh, sunan abi daawuud ayaa wuxuu ku sheegay inuu xadiidka isaga ah eh, xasan yahay saas ayuu sheegay weyaan raximah alla raxmatan waasica iyo heyrkii marka xadiidkaas waliinuu fii aydi ikhwaanikum in ardada ka mid ah ayaa soo qoray jazahu allahu khayran marka xali sidaan sheegnay oo ahayd wahmigii inuu xadiidka daciif yahay daaqada laga tuuray wacalaa hada alasaas xadiidkaas waa xadiid haabit ah oo nabigana ka sugan sala allahu calayhi waali marka in garbaha loo dabciyo oo loo jilciyo muminiinta waa laga marmaan jazaahu llahu khayran waaye xadiid kun laba boqol iyo laba iyo kontonaad can waraadin waxaa katib muqir ibn shucba radia allahu tacala an ardaa can waraadin waxaa katib muqir ibn shucba radia allahu tacala an ardaa amla caliya waxaa ii almuqiira bnu shucbata ayaa ii yeeriyey fii kitaabin waraaq ilaa mucaawiyata mucaawiya loo diraayey markaan u diraayey markaan qorayay ayuu ii yeeriyey oo muxuu yidhi ana nabiya nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam kaana nabigan waxaa yaquulu mid yihaa fii duburi kulli salaatin salaad kasta oo maktuubatin farada gadaasheed wuxuu dhihi jira nabigeena sala allahu calayh wali wasalam laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah <clears throat> lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir allahuma laa maanica lima acطayt walaa mucطiya lima manct walaa yanfacu da ljad minka ljad laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudo ma jira ila allah alla weyne mooyane waxdahu xaaluy keligii laa shariika wadaayna lahu alla uma sugna lahu lmulku boqortay isaga ayaa iskala walahu alxamdu mahadoo dhan isaga ayaa iskala wa huwa alla weyne calaa kuli shayin shay arkaba qaadirun qaadirun mid awoodo weeyaan allaahuma allow laa maanica mid reebi kara ma jira oo diidi kara limaa acdaytu wixi aad bixisay walaa mucطiya mid bixin kara lama arka limaa manacta wixii adi aad diiday walaa yanfacu ma awooda daljadi mid muxuu aha dhaqaalo u saaxiibay minka xaggaad aljadu dhaqaalihiis waxuma tara weeyaan saasuu nabigeena calayhi salaatu wasalaam salaad kasta markuu ka baxa oo farad ah intaas ku xidhin jiray laa ilaha illa allah waxdu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir allahuma laa maanica lima acطayt walaa mucطiya lima manact walaa yanfacu da ljadi minka ljad xadiid kun laba boqol iyo saddex iyo kontonaad can thawbaana waxaa laga wariyey mowlaa rasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam qaala wuxuu yidhi thawbaan waradia allahu canhu kaana rasul rasulka wuxu sal slm ida nsarafa hadduu ka soo laabto min salaatii salaadiisa istaqfara dembi dhaaf ayuu allo weydiisan jiray alaatan saddex jeer astaqfirullah astaqfirullah astaqfirullah wa qaala kadibna wuxuu dhihi jiri allaahuma allow anta asalaamu adiga ayaa nabadgelye ah wa minka xaggaada ay asalaamu nabadgelyada ka ahaatay tabaarakta waad sarraysay daljalaali kan weynaanta u iwalkraami karaamada weeyaan xadiidka imam muslim ayaa soo saaray kii horan mutafaq ayuu ahaa buhari muslim xadiidkun laba boqol iyo afari kontonaad can abi hurayrata xal radi allahu taala arda can rasul wu ku sal slm qaala nabigeen inuu yidhi man sabax allah qofkii alla u tasbiixdo oo subxaan lah yidhaahdo fii duburi kulli salaatin salaada arkadaasheed alaaan waalaaiina sadon iyo saddex jeer aw xamid allah alla weyne mahadiyo alxamdulah yihahdo alaaan waalaaiina sodon iyo saddex jeer wkabara allah alla weynay allahu akbar yidhah alaaan waalaaiina alaaiina soddon iyo saddex jeer fa tilka ta iyada ah tiscatun wa tiscuuna waa sagaashan iyo sagaal wa qaala kadibna yidhah tamaama almiati boqolka dhamaastirkeeda dhamaystirkeeda yidhaahdo laa ilaaha alla xaq lagu caabudo ma jira ila allah alla weyne mooyane waxdaw xaalu yahay alla keligii laa shariika wadayna lahu alla uma sugna lahu lmulku boqortooye isaga ayaa iskale walahu alxamdu mahadna isaga ayaa iskale wahuwa alla weyne calaa kulli shayin shil arkaba qadiirun qaadir mid awoodo weeyaan intaa qofka yidhaahdo gufirat waa la dhaafaa khataayahu gafafkiisa wain kaanat haba noqoto midla zabad albaxri hirka iyo um, urada saaran badaba mxuu ah la ekaatay dembi badan ha yeesho weyaan imaam muslim ayaa xadiidka soo saaray marka waa nicmo dhinka weyn alla subxana wa tacala u noo galayo qofkii markuu adkaarta intaas akhriyo wanaagaas iyo mxuu ahaa dembidhaafkaas iyo khayrkaas ayuu rabbi siinaa subxaana wa tacaala waa fadli ilahi subxaana wa tacala xadiidku laba boqol iyo shan iyo kontonaad can cuqbat ibni camir waxaa lag wariyey qala wuxu yhi cumr bnu camir radi allahu taala arda amaranii rasuullah nabiga alle wuu ii faray an aqra inaan akhriya bilmucawidaat kuwa iyo alla lagu mxuu ahaa magangalo suuradaha alla lagu magangalo oo xumaan iyo jinni iyo il iyo sixir iyo wax walba alla looga magangalo inaan akhriya dubura kuli salaatin salaad la arka gadaasheed inaan ahriy ayuu rabbi ayuu nabigeena cala slam faray muxuu ahaa saxaabiga saas ayuu abu daawuud tirmidi nasaa-i ayaa soo saara xadiis saxiixa marka suurat اlikhlaas oo qul huwala suurat اlfalaq oo suuratu birab falaqa iyo suuratu naas oo suuratu birabbi naasa saddexdaas inaan akhriyo salaad kasta marka laga baxayuu faray riwaayaad kale waxay caddaynayaan salaada maqrib iyo salaad subax saddex saddex ayaa laga dhigi salawaadka kalena waxaa laga dhigay xabad xabad ayaa laga dhigay waxaa lagu khatimayaa ayaatulkursiga oo jannada un geeri ay muxuu ahaa markii aad la imaado ay un kaa xigta intaasoo wanaag ay rabbiga subxana wa tacala salaadii weyneed ma ahan marka salaadda laga baxa kadib oo qofka xataa iska dhaqaaqi kara ayuu ku helayaa xadiid kun laba boqol iyo lix kontonaad can mucaadi bn jabal waxaa laga wariyey radi allahu ta an arda aclamu hadihi اlumma bilxalaal xaraam radi allahu ta an arda ana rasul rasulka al sal slm ahada wuxuu qabtay biyadihi mucaad gacantiis ayuu nabiga dhabsiiyey wa qaala wuxuu yidhi yaa mucaad mucaadow wallaahi allaan ku dhaartay inii aniga la uxibiku aan ku jeclahay nasiib badana nin ku yiri maxamed calahi sla slaam baan ku dhaartay waan ku jeclahay wallaahi allaan ku dhaartay inii aniga oo nabi maxamed alla uxibiku aan ku jeclahay rabbiyowna jeclaysi nabigeena sal allah alay waslam annaga aan jeclaan asagana una jeclaado alad adigana intaa ka horana jeclow fa wuxuu yidhi marka nabigeena calahi sl slam marba aan ku jecla usiika waxaan kuu dardaarmayaa yaa mucaada mucaadow laa tadacana ha ka tegin duburi duburi kulli salaatin salaad gadaasheed ha ka taquulu inaad tidhaahdo allaahuma allow acinnii igu kaalmay calaa dikrika xuskaaga igu kaalmay iwa shukrika inaan kugu mahadnoqo oon kugu shukriya nicmooninkaad ii gashay igu kaalmay iwa xusni cibaadatika cibaadadaada inaan wanaajiyo rabbi igu kaalmay abuu daawuud nasaa soo saaray xadidka xadiid saxiixa intaas ayada marka nabi maxamed cala slam ninkuu jeclaa oo weliba uu laba jeer ku dhaartay inuu jecel yahay ayaa nabigeena wuxuu u dardaarmay calayhi salaatu wasalaam inuu yidhaahdo allaahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik annagana marka booskii asaga ahaa ayaan joognaa marka inaan ka faa'idaysan waa laga maarmaan xadiidku laba boqol iyo toddoba iyo kontonaad ibn abi sufyaan waxaa la wariyey radia taala anu qala yuri mucaawiya samictu rasuula nabiga al ayaan ka maqlay sala allahu alay waslm yqul isagoo leh ida nsarafa samictu waan maqlay rasullahi baan ka maqlay sal slm yqul isagoo leh ida nsarafa goortuu muxuu ahaa ka soo laabto min asalaati salaada oo allahuma allow laa maanic mid diidi kara ma jiro limaa nicmo iyo wanaag iyo khayr acayta adiga aad bixisay walaa mucطiya mid bixin kara oo dhiibi kara lama arka limaa manacta wixii adiga aad diiday walaa yanfacu wax kama tari kara daljad midka dhaqaalaha u saaxiibka iyo maalka minka xaggaada aljadu dhaqaalaha waxba xaggaada kagama qaban kara imaam axmed ayaa soo saaray sanadkiis waa saxiix calaa sharti muslim bab insiraaf min asala salaada in laga soo noqdo oo salaada laga salaam noqsado ama laga soo gadoomo ayuu baabkan ubaabay xadid kun laba boqol iyo sideedii kontonaad can cabdillahi bn mascuud waxaa la wariyey radi allahu taala arda qal cbdillahi bn mascuud laa yajcal yuusan yeelin axaduku midkiin lishayaani shayaanka shay-an wax oo min salaati salaadiis ka mid ah yuusan u yeelin yaraa yara uu arki ana xaqan xaq caley inuu ahaaday an laa yansarifa inuusan usoo laamin ilaa can yamiini midigtiisa mooyane laqad ra'aytu nabiya nabigan ayaan arkay sala allahu caleyh wasalam kaiiran in badan yansarif isagoo muxuuan usoo leexdo can yasaari bidaxdiis wuxuu leeyahay mid adinka idinkamid ah salaadiis shaydaan yuusan wax ugu yeelin shaydaan yuusan wax ka siinin macnaheeda maxay tahay adiga inaad wax iska goosato ood si uun mucayana ama si uun e, nooc gooni ah aad u soo laabanto markaad soo laabaysa ha samaynin nabigeena in badanoo ka mid ah alayhi sala waxaan arkay isagoo dhanka bidaxda usoo jirayni oo soo leexani ayaan arkay midig iyo bidad marka midaa u jiraysaba dhib ma laba macno ayaa meesha soo geli kara macnaha koobaad waa salaam noqsigi salaam noqsigi hadduu yahay sida asalkoo nabigeena ka sugan calayhi salaa slam oo la yaqaano waa midig iyo bidax sida caadigahayd asalaamu calaykum waraxmatullah asalaamu calaykum waraxmatullah haddii macnahaas uu yihi marka waa macno marjuuxa haddii laakiin uu yahay macnihiisa markii salaada la salaamsoodo kadib ood imaamka soo jirayna ood soo laamaa dhanka midigta bas inaad usoo laabanto oo dhanka bidaxda u laamin oo dhanka bida usoo mxua wareegin haddii ay taa taas ayada marka waxaa weyaan waa arrin suuragal a ah weya wallahu aclam waayahay buhari muslim xadidka soo saaray baab اhushuuci khushuuc la khushuuc fi salaat salaada dhexdeeda lagu khushuucayo baabkan u baabiya xadidkun laba boqol iyo sagaal iyo kontonaad can abi hurayrata waxaa lagu wariyey radia allahu taala an ana rasul rasulka sal slm qal nabigeena wuxuu yidhi hal tarawna miyaad aragtan qiblatii saas miyaa idiin qoran qiblatii qibladayda haahuna ee dhankan ah fa wallahi maa yakhfaa igama qarsoona calaya dushayda khushuucukum khushuucin igama qarsoona walaa rukuucukum rukuucdiin igama qarsoona inii anigoo nabi maxamed ah la araakum waan idin arkaya min waraai dahri dhabarkayga gadaashiisa idinka arkaya buhari muslim ayaa soo saara xadiidkaas nabi maxamed ala sl wuxuu leeyahay qibladaydi ma aragtaan ha waa dhankaan soo maha soo dhankaan uma jeedo ha aniga adinka idinka iga dambeeyo khushuucdiinna iyo rukuucdiinna iyo salaadiinna igama qarsoona gadaal ayaan idinka arkayaa arinta ayada marka hadal tafsiir kale aqbala maaha nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam malaaigtu arkaayay oo annagaan arkayn rabbi subxaana wa ayuu la hadlaayey oo muxuu ahaa qur-aankiisa lagu soo dejinayey dhagaxyaa la hadlaayey muxuu ahaa jinkiyaa la hadlayay uu arkayay nabi maxamed alai sl slam marka inuu annagii la joognay ama saxaabadii la joogtay gadaa uu arko wax baciida maaha wax muxuu ahaa la baciidsana ma marka wa intaa ka weyn ayaa nabi maxamed ala sl ku rumayneynaa ka weyn inta iyad ya marka arinta ayada sideeda weeyaan culimada hadalla ay gelgeliyaan laakiin aqlab jamhuur ahlicilmi waxay qabaan in daahirkeeda ay tahay oo dareen uusan hayne aragti xaqiiqi ah oo nabiga u jeeda inay ahayd calayhi salaatu wasalaam oo hadda mararka adiga muraayada ishordhig tusaalahaan muraayado muxuu ahaa makhluuq ah oo adiga aad muxuu ahaa soo iibsatay ayaad ishordhigaysaa kadibna cid all cidda kaa dambaysa aa ku muuqanay sooma waad arkaysaa marka muraayado muraayada wa lagu arkay nabi maxamed miya wa gadaal wa ka arki karin alai sl marka baabkaas waa baab aad iyo aadaan u rumaysannaha weliba aanaad ugu farxsan inaan rumaysannah alxamdulilah xadiidkan laba boqol iyo lixdanaad can anas bn malik waxaa laga wariyey radia allahu taala ardaa kaana qaala wuxuu yidhi anas bn malik kaana waxaa ahday qiraamun dah weliba dah waxaa weyaan hardhan oo leeman iyo mxuu ah xariiqya lah oo midabo kala duwan lah kaana wuxuu ahaaday qiraamun dah hardhan oo licaaishata caaisha ay lahayd satarat waxay ku qarisay oy ku asturtay bihi dahaas jaaniba beytiha gurigeeda qeyb ka ay ku asturtay dirishadii iyo adi meelo una ay ku asturatay ay ku qarsatay ku qarisay ku dabooshay fa qaala wuxuu yiri sal slm amiitii naga zuuli canna xagganaga naga zuuli oo naga muxuu ahaa fuji qiraamakii daahaadan hada ee kana fa inahu maxaa yeelay laa kama zuulin tasaawiiruhu sawaradiisa tacridu inay ii banbaxda fii salaati salaadayd inay ibanbaxdo oo sawirkeeda imashquulisa oo quruxda iyo fayoorihii iyo wixii ku yeelay inay mashquulisa kama ayna zuulin ay dhaafi culimada in badan waxay leeyihin marka masaajida ilaahi subxaana watacaala in la hardho oo la qurxiyo dadka si u mashquulin si mxuu ahaaway diidayaan maxaa yeelay nabi maxamed cala sl wuxuu zuuliyey qiraamkaas ama daahaas yar si uusan salaad ugu mashquulinin xitaa gogasha laftirkeeda tan aadka u hardhan oo fiyooraha iyo quruxda iyo dhalaalka laga badiyey culimadu way ka digayaan hadda anaga ummadda soomaliya bifadli caza wajal sida badanka ah masaajideenna waa aad bay u fiican yihiin xarameynka kale masaajidooda badan xataa ah, labada xaram ma fiiro badna laakiin walaalayn hindida iyo bakistaanta iyo eshiyaanka guud ahaan yani runtii masaajidooda waa khatar wa yani qur-aankii o dhan lagu sharxi waxaa weeyaan dahab waxweygaa la marani la marini wahaakada yani xaalad aad adiga laftirkaaga mashquulaysa oo gogashii laftirkeedii si aan caadi ahayn baa laga dhigay waa nimin runta masaajidaha u dadaalo aad u qurxiyo u wanaajiyo wanaajinta masjida iyo cimaaradiisi iyo kabihi halka la gashana iyo weysada iyo nadaafadda iyo cid ku gaaraysa waa yarta jazahum allah khayran laakiin fiyoorahan iyo qurxintan tirada badan meesha dee aroos ma waa meel cibaade inay ka daayaan ayaa waxaa weeyaan in eh, ayaa u wanaag badan <clears throat> saas ayaa lisfaray weliba calaamaata qiyaami saaca ay ka mid tahay in iftiaarka iyo iskugufaanka masaajida iyo anaa kaa masjid qurusan anaa kaa masjid dheer iyo baabkaas iyo inay noqoto calaamada qiyaama sacay ka mid tahay weyaan waaya haddii marka xaaje loo qurxo loo dheereeyo masjidki iyo dan ayna jir markaas macnolaay noqonaysaa waaya buhaari ayaa xadidka soo saaray xadid kun laba boqol iyo ko iyo lixdanaad can caaishata waxaa lagu radi allahu ta anu arda qalat waxay tir caaisha sa'altu rasula lahi nabiga ayaan weydiiyey sala allahu alay slam can iltifaat eegitaan la eego fi salaati salaada adoo qofka salaada ku jirn bidac iyo midig eego ayaan wax ka weydiiyey faqaala nabigeen wuxuu yidhi sala allahu alay huwa eegitaankaas ikhtilaasun waa dafitaan oo yakhtalisu u dafto ashayaanu shaydaanka min salaati alcabdi adoonka salaadiisa u dafi weeyaan adiga waxaad saa u eegayso shaydaanka salaadda inta la ordayaad sii eegayso qayb ka la cararay marka eegitaanka iska ilaali xadiidkun laba boqol iyo laba iyo bukhari a soo saare weyaan can camaar bn yaasir waxaa radi allahu ta anu arda qala wuxu yhi camaar raggii saxaabada nabigeena cala sl slam oo horey usoo islaamay weliba islaamka lagu dhibaateeyey oo u sabray ayuu ka mid ah halka ay ku shahideen radia allahu taala canhum qaala wuxuu yidhi ninkii camaar bn yaasir samictu rasulah baan ka maqlay sal sl ql isagoo ina rajula qofka layansarifu wuu ka gidoomayaa salaadiisa wamaa kutiba isagoona loogu qorin lahu isaga wamaa kutiba isagoona loo qorin lahu isaga salaadiisa aan qorin ilaa cushru salaatihi salaadiisa toban meelood marka loo dhiga hal meel bes ah. sagaalka kale waa ka kac shaydaankii alla tusuxuha sagaal meelood hal meel unbaa loo qoray umunuha sideed meelood hal meel ayaa loo qoray subucuha todoba meelood hal meelood ayaa loo qoray sudusuha lix meelood hal meelood ayaa loo qoray khumusuha shan meelood hal meelood ayaa loo qoray rubuucuha afar meelood hal meel ayaa loo qoray uluuuha saddex meelood hal meel nisfuha niskeeda in kan ugu fiican waa kan loo qoray niskeeda inta kale suuqiisa iyo adduunkiisa iyo mxuu ahaa khushuuci wixii everska marka imaamka unbuu la socdaa kaas marka saasuu nabigeena cadayna marka sal alla alay inaan ku dadaalno khushuucdii salaadii iyo rukuucdeedii iyo waxaa weeyaan eegitaankii meeshii la eegaayay xali aad ogeydeen oo meesha farta inaan la dhaafaynin markii salaada la taagay meesha maxalla sujuudka inaan la dhaafin wahaakada abu daawuud xadiid xasan weeyaan xadiid kun laba boqol iyo iyo afar iyo lixdanaad can cabdillahi bn abi bakrin waxaa la wariyay radi allahu ta an arda ana abaa alxata abu ninka layihahda kaana wuxuu ahaa radi taala arda yusalii mid ku tukada fii xaayiihi beertiisa gudaheedu salaad waxaa laga yaabaa duxa inay ahayda laga yaabaa iyo salaad noocaas amaba xataa farada oo cid aad ku jamaacaysta u waaye laakiin haaliban waa salaada sunada ah saxaabada inta badan kaligood ma tukan jirin jamaacada unba soo aadi jireen faaara kadibna waxaa duulay dubsiyun qoleyda bahasha la ama xamaamka ay carabta u yaqaanaan eh, labka ayaa dubsi la yihahdo weliba yar ayaa wuuu gudagalay faaara waxaa duulay oo buubay dubsiyun qoley oo weliba mxuu ahaa qoleyda dakarka amaba kan dhidig iyo labka magacay kale leeyihin ad taqaanaan ya kan yaro madax kuusanoo ququuqda oo soo taqaanaan kaas maxaa u taqaanaan qoley gaalaad miya <laughs> qoley islaan miyaa jirta sheekh daahir <laughs> maxaa u taqaanaan waa isku un qoley wa un qoley un nin iska dhahay waxaa tiradaba marka dubsiga kaas waa waayahay faaara kadibna ninki wuuu ku jira ala bn cubaydilah radiala ta wuuu ku jira salaad kadibna beertiisuna ku dhex jira faaara waxaa duulay dubsiyun qoley oo mxuu ahaa lab ayaa duulay fatafiqa kadibna wuxuu gudagelay marka ninka la yihahdo ala abaa alxa afwan yataradadu fatafiqa wuxuu gudagalay marka dubsigii iyo qoleygii yataradadu inuu soo laablaabto yaltamisu isagoo dalbi oo raadini mahrajan meel uu ka baxa meel uu mwaad aragteen hadda shimbir haddii halkan ay soo gasho waad arkay maanta o halkan ay ku wareegeysaa inay hoos soo degto oo meelihii albaabada ay caadi ugu baxda uma sahlano koray joogtaa moogta marka inay arkabaabay arkina laga yaabaa marka wuxuu gudagalay inuu saas uu wareegto fa ajabahu dalika arrinka ayaa cajabgeli inuu daawduu bilaabo marka aad u fiirfiiriye oo marow inta u duuli haakada salaadil ku jiraa moogta saas daawashow galay oo wax qurux badan shimbirti waayahay fajacala wuxuu gadagalay yutbicu inuu raaciyo basarahu araggii saacatan muddo waa zaman saacadii cadigeed mxuu aha lixdan daqiiqeed ma ahan waa zaman uma intaa kadib rajac wuu usoo noqday ilaa salaati salaadiis wuu soo xasuustay marka kow faidaa huwa waaba isagoo laa yadrii aanan garanaynin ha kam salla intuu tukaday ma laba rakcu tukaday ma rakcu tukaday ma afaru tukaday ma saddex maba yaqaan wuxuu iskaga dhexyaaceen shimbirka ayaa mashquuliyey faqala wuxuu yihi laqad asaabanii waxaa igu laqad asaabatnii waxay igu asiibtay fii maali maalkayga hada fitnatu fitna ayaa igu asiibtay maalkaygan waxay igu dhex dhacday fitna oo maalkii ay mashquuli weeyaan wa qaala wuxuu yidhi fa jaa wuxuu u yimid ilaa rasul bu yimid sal slm fadakara wuxuu sheegay lahu isaga aladii asaabahu wixii isaga ku dhacay fii xaaitihi beertiisa oo min alfitnati fitna jacaylkii inamaa amwaalukum wa wlaadukum fitnatun saas weyaan wa qaala wuxuu ya rasul rasuulka allow huwa beerta iyada ah ama maalkaas sadaqat waa sadaqa lilah alla dartiina sadaqa yahay fadacu nabi alla waxaad dhigtaa xaytu shitu meel alle meeshaa doonta dabaraani baahaqi ayaa soo saaray waxaad dhigtaa xadiidka saddex iyo laba iyo lix iyo siddeetanaad salaata muwadic muxuu ah eeg ayuu ku leeyahay waayahay marka qofka mararka qaar meelaha waxyaabaha mashquuliya inuu ka fogaado waa laga maarmaan ninka mxuu ah ninka la yihahda abaa alxana waad arkaysaano waa tii mxuu ahay eh, raggii saxaabada nabigeena ala sl slam wanaagaas inay u degdegaan dhaqan u ahaan jiri wixii ka mashquulay cibaado allana way ay isdhaafin jireen dhaqankooda saasuu ahaa rag badan oo saxaabadaas saa samayn jiray radi taala anu ardaahum <clears throat> baabu rafci albasari aragga in kor loo qaado ila salaati ila samaai samada kor loogu qaado fi salaati qofka isagoo salaada ku jira arintaas khatarta uu leeyahay ayuu baabkan u baab yahay adoo salaad ku jira inaad u eegta halis weeyaan xadiid kun laba boqol iyo afar iyo lixdanaad can anas waxaa laga wariyey radi taala anu arda qala yihi anas qaala nabi nabigan wuxuu yihi sal slem maa baalu aqwaamin qola xaalkooda muxuu yahay yarfacuuna kor u qaadaan absaarahum aragyaalkooda ila asamaai samada fii salaatim iyagoo salaadooda ku jira fashtada waxaa darnaaday qowluhu nabiga qowlkiisa fii dalika arrinkaas hadalka u yeeray saxaabadii ku arrin culus ku noqday xataa qaala ilaa u ka yidhaahdo ama fashtada wuxuu ku adkaaday isaga nabigu ku adkaystay qowluhu fashtada wuu adkaaday marka qowluhu qowlkiisa fi dalia asaga aad buu nabigu u seed muxuu indhaha uh, kor ugu qaadaysan dadka indhaha kor u qaadaya maxay yihiin saasoo kale nabigu ku celceliyey xataa qaala ilaa uu ka yidha nabigeena calayi sl layantahunna ha ka reebtoomeena oo ha ka reebtoomeena oo ha ka reebtoomeena can dalika arrinka isaga nuuna tawkiid oo aw amaba latukhtafanna waa la dafi oo dafi oo dafi absaarhum argyaalkooda dadka saas u eegayaan ayagoo salaad ku jira hays ilaaliyan ayuu nabigan cadayna sal alla alay waslam bukhari iyo xadiid soo saaray qofkii yidhahda see loo dafina halisuu ku jira iska ilaaliya ya ninkii waad garanaysaan yidhi nabigu ku yidhi alayhi sl slaam bidaxdu ku cunaayo marka uu yidhi midig ku cun laa astaiicu maxaa ku dhacday la staacta ma kartid famaa rafaca ilaa fiihi gacanta kor uma soo qaadin sidii halkii ku baaba'day sidii oo kale sheekhu mashaa'ikhina mashaa'ikhda anaga sheekhooda ayaa wuxuu u sheekeeyey sheekhiisa sheekhanaga ayaa wuxuu u sheekeeyey sheekhiisa sheekhiisa wuxuu u sheekeeyey sheekhii asaga sheekhiisa ahaa waa sheekhii saddexaad ayaa wuxuu leeyahay maruu tajriidka noo akhrinayey tajriid sariix ayaa noogu sheekeeyey sheekh wuu nooli weli xafidahu llah o ataala cumrihi fi lkhayraat markaasaa wuxuu leeyahay xadiidkii amaa yaksha aladii yarfacu ra'sahu qabla اlimaam an yuxawil allaahu ra'sahu ra'sa ximaar qofka kama baqaayo imaamka hortii madaxa u qaaday kor u qaaday inuu allah subxaana wa tacala madaxiisa ka dhiga madax dameer markuu xadiidkaas marayay ayaa wuxuu leeyay sheekh annaga sheekhiisii inta kale inta kale oo axaadiista akhrinaa madaxiis wuu daboolany yacni indhihii unbaa kasoo ka markii xadiidkaas soo gaara ayaa wuxuu faydi jiray madaxiisa madaxiisiio madax dameero kale laga dhigay waxay ugu dhacdu yidhi marka xadiidka aan malayy ayaa ugu soo dhacday sidee madaxayga madax dameer looga dhigi dhicitaanka isaga ayaa ligu cuqubaday oo cibro liga dhigay marka weligaa marka nabi maxamed alai slam hadduu marba sheegay wax cala aras walcayn wax yacni khalaas hadal kale wamaa kaana limuminin walaa muminati ida qada allah warasuuluhu amran an yakuun lahum alkhiyrat min amri marba hadduu allah wax sheego nebi maxamed u sheega iyo in dhalaan u qaado hadal ma lahan abadan haddii kale waxaa weyaan adduun waad khatarad geli aakhiran khatarad gelaysaa weyaan marka waa in marka qofka uu aad iyo aad u taxadiro oo waxaa weya hadduu yidhahdo indhaha see loo dafi halis weyaan in indhihii la dafo halis weyaan marka aad ha layskaga dhowro nacam waayahay xadiidku laba boqol iyo shan iyo lixdanaad can abi hurayrata radi alla ta an arda ana rasul rasulka sal slm qal nabigen wuxuu yidhi layantahiyanna haka reebtoomen oo ka reebtaan aqaamo qoliyaala can rafcihim kor uqaaditaankooda absaarahum aragood ay kor u qaadayaan cinda ducaa markay ducaysanayaan fi salaat salaada gudaheeda ila sama samada ay kor u qaadayaan aw amaba law takhtafanna waa la dafi doona la dafi doona absaarahum aragyaalkooda imaa muslim xadiid soo waa halis baabkaas weyaan haliska dhowra baabu salaati mariidi qofka jiran salaadiis ayuu baabkan u baab yahay xadiidkan boqol lix iyo lixdanaad can imran bn xusein waxaa laga wariyey taala arda qala wuxu ui imran bn bi waxaa igu sugnaad bawaasiiru bawaasiir qoromaali iyo bawaasiir ayaan qabay fasaaltu nabiya dadka qaarna waxay yidhan ayay yidhan tarabow fasaaltu nabiya nabiga ayaan weydiiyey calayi sl slam can salaad salaad wax ka weydiiyey faqaala wuxuu yidhi salli tuka qaa'iman adoo taagan lam tastax haddii faqacidan adoo fadhiya duka fain lam tastatic haddii aadan awoodin facalaa janbin adoo jiifo oo mxuu ah dhinac u jiifa duka weeyaan bukhaari ayaa soo saaray xadiidkaas marka qofka hadduu xanuunsan yahay sidii marka ad u tukan karta fattaquu llaha ma staactum halkaasaa kuu taala haba isdhibinba haddii aadan mxuu aha tukan karin adoo taagan fadhiga ku tuka haddii aad fadhi ku tukan karin adoo jiifa tuka saas weeyaan wamaa jacala calaykum fi ddiini min xaraj ya rabbana walaa taxmil calayna isran kama xamalta cala ladiina qablna rabbana walaa tuxamilna maa laa aaqata lana bih wacfu cana waqfir lana warxamna anta mawlana fansurna cala qowmi alkaafiriin facaltu waati rabbi ulah subxana wa tacala waan yeelay waa idinka yeelay nacam xadiid kun laba boqol iyo toddobiy lixdanaad can majza'ata waxaa laga wariyey raximah llah can rajulin wuxuu ka wariyay minhum saxaabada nabigeena ka mid ah sal allahu alay waslem oo min asxaabi shajarati minhum qoladina ka mida saxaabada nabigana ka mid alai sl oo min asxaabi shajara raggii ilaahay nabigiisa alai sl kulama baayacooday geedka hoostiisa laqad radia allaahu can ilmuminiina id yubaayicuunaka taxta ashajara facalima maa fii quluubihim faanzla asakiinata calayhim waahaabahum fatxan qariiba allah ka raali noqday sakiina iyo xasiloon lagu soo dejiyey waxaa weeyaan furasho ayaa la siiyey adduuniya akhra baa la isugu daray nicmo ilahay alla siiy subxana wa tacala ragga ayaga ayuu ka mid ahaa maa muxuu ahaa xadiid waxaa jira soo arooray oo nabigan uu leh sal allahu alay slam qof ilaahay kula nabigiis kula baayo oday geedka hoostiisa ilaahay ma cadaabo naar ma galo waa xadiid macnihiis weeyaan waan raggaas ayuu ka mid ahaa ismuhu magaciisa waxaa la yihahdaa ahbaanu ibnu awsin radia allahu taala an ka xanuunsaday rukbatahu jilibkiisa fakaana wuxuu ahaa idaa sajada goorta sujuuda jacala wuxuu yeeli jiray taxta rukbatihi jilibkiisa hoostiisa wisaadatan barkin ayuu gashan jiray jilibkii marka dhulka hadii la dhigaa quruurax oo caadi waa taqaanaan dhulkii waa boor oo quruurax agada marka meel nicmadan ma jirin marka waxaa samayn jiray jilibka wuxuu u dhigan jiray barkin ayuu dhigan jiray dhib ma laha markaas bukhari ayaa soo saara xadiidkaas xadiid kun laba boqol iyo sideed iyo lixdanaad can cataa ida lam yaqdir haduusan qofka awoodin an yataxawala ila qiblati qiblada inuu u leexdo salla wuu tukana xayu kaana wajhu wejigiis mashuu yahay xanuusan qof meel buu jiifaa dhanka qiblada uma gidoomi karo cid u gidisana ma haayo hadduu gidoomo haddii kale waxaaba laga yaabaa inaanba loo ogolayn oo dhakhtarka uusaa u taagay dadka hadda jaba iyo waxaad u aragteen sooma lugtii asaa loo taaga kadibna caag labaatan litir wax culayskada u yaha lagu xiri dhinac marka qof gidoomi kara maahan qibladii marka ma uma gidoomi waayahay xadiidkun laba boqol iyo sagaal iyo lixdanaad can alxasan albasri waxaa laga wariyey radi allahu taala arda qal wuxuu yihi xasan raxim alla raxmata waasica qal wuxuu yihi xasan albasri in shaaa hadduu doono almariidu qofka jiran salla wuu dukanaa rakcatayn laba rakca qaa'iban isagoo taagan wa rakcatayn laba rakcana qaacidan isagoo fadhiya bukhari ayaa soo saara xadiidkaas ama atarkaa soo saara weyaan qofku uu xanuunsan yahay qayb isagoo taagan ay dukan karaa qaybna siima taagnaan karo inta uu muxuu ahaa isagoo taagan dukan kara dukanaya inta kalena fadhigu iskaga dukanaya fattaqu llaha can naafic waxaa laga wariyey mowla cabdilahi bni cumar ibn khaaab raximah اllah ana cabdulahi bni cumar radi allahu taala arda qaal kaana wuxuu abdullahi bni cumar yaquulu mid yidhaahda idaa lam yastatiic ilmariidu qofka jirn haduusan awoodin asujuuda sujuud aw maa uu ishaarayaa birasihi madaxiisa imaaan ishaaritaan hadduu qofka sujuudi karin madaxu saa uu ishaaraya walam yarfac kor uma soo qaadaya ilaa jabhati wejigiisa xaggiis shay-an waxna barkintii hoos u taalle iyo caradii iyo intuu kor usoo qaado wejiga uma keenaaye saasunbuu ishaaraya weyaan lidalika nabigeena sal la alay slm wuxuu arkay nin tukani mise muxuu ahaa io xaqiijiyo inuu nabiga ahay fila ala sl slam ninka barkintuu ka tuuri jiray nabigeen saxaabi u ahaa ya noo hubaya koleyba waa laga tuuray barkintii laga mugufay barkinta laga tuuray barkinta intuu muxuu ahaa intuu fadhiistay ayuu barkinta kor usoo qaatay oo ku sujuuday waa laga tuuray marka waxaa la yidhi waxaad samaynaysaa haddii aad awoodda dhulka ku sujuud hadii aad awoodin ishaar waxaan kala isku dhibin saas weyaan marka waxba kor looma soo qaaday <clears throat> waayahay abaraani bayhaqi ayaa soo saaray sanadkiis waa saxiix xadiid kun baabu alidminaan xasilitaan lagu xasila fi lictidaali markii la fariisto iyo istoosinta bayna fi lictidaali marka rukuucda laga soo kaca iyo wa bayna sajdatayni labada sujuudood dhexdooda fadhiga la fadhiisana in qofka uu ku xasilo uusan degdegin ayuu baabkan u baabi weyaan xadiid kun laba boqol iyo arkaanta iyo tiirashu waxay ka mid tahay salaaday ka mid arkaanta salaadda waxaa ka mid atuma'niina xasilooni haddii tuma'niinada la waayo salaad waa buraysa ka kacwa salaada salli fa inaka lam tusalli ninka lalahaa oo almusiiu fii salaatihi ama musii salaatah ninka loo yaqaano ninka asaga waxaa wey idminaanka basa ka maqnaa wax kale kama hadlaysneen idminaankaas marka waa laga maarmaan iyo xasuuliyadiisa lagu xasilo xadiid kun laba boqol iyo kow iyo toddobaatanaad can anas bin malik waxaa la wariyey radi allahu taala arda qala wuxu uhi anas maa sallaytu maanan tukanin khalfa rajulin nin gadaashi aw jaza ka gaabin salaatan xagga salaada min rasul rsulka alle fii tamaamin weliba iyadoo la dhammaystiri salaad la dhammaystiri oo la qurxini oona taam loo tukana cid nabi maxamed kaga haboon oo kaga fiican maan arkin ayuu leeyahay anas bin malik radi allahu taala arda kumana daba tukanin wa kaana rasul lah sal sl idaa qaala goortuu yidhahda samica allahu alla waynu ugu maqlaa wuuna ajiibaa liman qofkii xamidahu isaga ku mahadiya qaama wuu istaagi jiray xataa naquula ilaa aan ka dhahna qad awhama nabigu malahu u hilmaamay wahmi iyo hilmaamba miyaa nabiga ku dhacay mudduu taagnaan jiray weyaan samica allahu liman xamida ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء بين وملء ما بينها وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال عبد كنا لك عبد الله مانع علي ما عطيت ولا معطي لما ولا ينفع ذا الجد منك الجد انت إن كبد انت كاخري أيها النبي تهيران جل عليه السلام وأيه weliba tartiib loo arini xataa naquul ilaa an ka dhahna qad wahama nabigu uu hilmaamay mala uma yukabiru allah akbar ayuu dhihi jiray wasiid uu sujuudi jiray wa kaana nabigan waxaa yaqudu mid fariista bayna sajidtayn laba sujuud dhexdooda ayuu fariisan jiray xataa naquul ilaa aan ka dhahno qad aan ka dhahna marka muddo ayuu nabiga fadhin jiray culimadan waxay leeyihin ilaa laga yidhahdo war ninkaas fadhiyo ama ninkaas taagan ilaa qofka laga yidhahdo saas muxuu ahaa intaas ka dhiga weeyaan xadiidkun laba boqol iyo laba muslim abu daawud ayaa soo saaray lafdigaana waxaa iskale abu daawud xadiid kun laba boqol iyo laba iyo toddobaatanaad can caaishata waxaa laga wariyey zawji nabiy um lmuminiin asidiqa binti sidiiq radi allahu taala ardaha qalat waxay tir caaisha kaana rasul nabiga wuxu sal slm idaa rafaca rasahu madaxdiisa goortu kor u qaada min arukuuc rukuucda lam yasjud nabiga ma sujuudi jirin xataa yastawiya ilaa kaga ekaado qaa'iman xalayimi taagan farafaca rasahu madaxiisu kor u qaada lam yashid sujuuda labaad ma sujuudi jirin xataa yastawiya ilaa kaga ekaada jaalisan xaaliyo mid fadhiyo wa kaana nabigan wuxuu ahaa calayi sala slam markuu fariisto yaftarishu mid goglada rijlahu lugtiisa alyusra ee badaxda sida caadigo hadda annagaan u fariisanno ayuu fariisan jiray ibnu maaja ee soo saaray xadiiku xadiis saxiixa xadiidku laba boqol iyo saddex iyo todobaatanaad can abi hurayrata cabdiraxmaan sakhri dowsi radi allahu ta arda qala wuxuu abi hurayra qaala rasul la rsulka wuxu yiri sal slm laa yanduru allah alla weyne ma eego ilaa salaati rajulin salaadii laa yuqiima aan toosinayn sulbahu dhabarkiisa bayna rukuuci rukuucdiisa dhexdeeda iyo wa sujuudi sujuudiisa dhexdooda muxuu ahaa aanan dhabarka toosinaynin qofka asaga ah ilaahay xaggiisa ma eega salaadiisa weyaan ma eega mana u naxariista imam axmed ee soo saaren xadii xasana yani ood rukuucda dhamay subxaana rabiy alcaiim wbixamdihihakada intuu ilahay u qadar markuu ahriyo samic allahu liman xamidahu isaga oran si fiican isu taagin qofka isu tura dad sooma arkin intay markay saas yidhahdaan yaratoobsadaan madax saa kor u yaqaadaan markiiba muxuu ahaa laboodaa sooma arkin qabqabqabqabqab ku ayaga ilaahay xaggooda ma ega ayuu nabigeena cadayna sala allahu calayhi wa aalihi wasalam marka iyo rukuucda dhexdooda waa in muxuuaha istaag iyo muxuuaha istoogitaan la sameeyo saas ayuu nabigeena amar ku bixina calayhi salaatu wasalaam waayahay baabu maa yaquulu bayna sajdatayn laba sujuudood dhexdood maxaad ahrinayaa qofka muxuu dhihi xadiid kun laba boqol iyo afar iyo toddobaatanaad can ibn cabaas radi allahu tacala canhuma ana nabiya nabigeena sal slem kaana nabigan waxaa yaquulu mid yidhahda bayna sajdatayn laba sujuudood dhexdood wuxuu dhihi jiray allaahuma allow ikfir lii ii dhaaf warxamnii ii naxariisa wacaafinii ii cafi wahdinii i hanuunii warsuqnii rabbi o irsaaq saasuu dhihi jiray abu daawud tirmidi ibni maaja waa xadiis saxiixa weeyaan xadiidku laba boqol iyo shan iyo toddobaatanaad can xudayfata ibni yamaan radi allahu taala arda saaxib sir rasul lah sal slm nabiga janna ayuu ugu bishaareeyey ana nabiya nabigeena sal slm kaan waxay nabigeen yaqul mid yiraa bayna sajidtayn laba sujuud dhexdooda wuxuu dhihi jiray rabbi kfirlii rabbi kfirlii rabbiyow dembigayga dhaaf rabbiyow dembigayga dhaaf marna saan dhihi jiray marna sidii tii hore ayuu arin jiray marna tii aan xali soo marnay hore ayuu dhihi jiray haakada nacam ibnu maajah iyo daarimi oo xadiis saxiixa baabu sifati aljuluusi bayna sajdatayn laba sujuud dhexdooda marka la fariisanaa sifada loo fariisanayu baabkan u baab yahay sujuudda hore iyo tandha dhexdooda siaad u fariisanaysaa ma kadaloobsani ma mxuu ahaa inta faraha la taaga ayaa kadibna eh, meeshaan dambe oo cirbaha lagu istaag lagu fariisani ma lugta la goglana sidaan hore soo marnay haakada see la samayn weyaan xadid kun laba boqol iyo lix iyo toddobaatanaad can cali bin abi aalib waxaa la wariyey amiir اlmuminiin radia allahu taala arda abalxasan xusein zawji fatimata albatuul radia allahu taala an ardah qaala wuxuu yidhi cali bin abi aalib qaala nabi nabigan wuxu yih sal slam yaa caliyu caliyow laa tuqci ha kadalobsanin iqaac alkalbi eyga sida u kadalobsado kale kadalobsanin iqaaga waxaa weeyaan intuu qofka berida saa muxuu aha udhiga saa u dhigto kadibna jilbaha toogo jilbaha saa u taaga ya saa u fariisto marka saa u fariis jilbuhu taagaya qof jilbuhu saa usoo laabi saasuu fariisanaya saasaa u fariisanay sida eygi kale eyga ayaa sidaas sameeya saasaa samayn ayuu leeyahay nabigeena sala allahu alay slm ibn maaja ee soo saaray xadidka xasanaad xadiidkuna laba boqol iyo toddoba iyo toddobaatanaad can ibnu isxaaq maxamed ibn isxaaq inuu yahan filaya saaxibu siira saaxib almaghaazi inuu yahan filaya wallahu aclam qaala wuxuu yidhi ibnu isxaaq xadaanii xadaanii waxa ii warramay oo ii sheegay can intisaabi rasuuli illaahi sala allahu calayhi waali waslem nabigeenna calayhi salaatu wasalaam rasuulkeena sala allahu alay waslem fadhigiisa iyo togitaankiisa uu togaayey ama uu fadhiga uu ku fadhiisanayay calaa caqibayhi labadiisa cirbood iyo wa suduuri xabadkooda amaba faraha qeybta hore wayaan gudaha ah oo bayna sajdayn laba sujuudo dhexdooda idaa salla goortuu dukada waxaa iiga warramay hee cabdulaahi ibna abi najiixin almakiyu ayaa iiga warramay isna wuxuu ka sheegay can mujaahid ibni jabrin ayuu ka sheegay ibna abiilxajaaj qaala wuxuu yidhi mujaahid ibnu jabr samictu waxaan ka maqlay cabdallaahi ibna cabaasna maan ka maqlay yadkuruhu arrinkaas isagoo sheegay ayaan ka maqlay qaala wuxuu yidhi abdullahi bn faqultu le waxaan ku idhi yadkuru isagoo sheegay ayaan ka maqlay qaala wuxuu yidhi mujaahid ibn jabr qaaladan dambe iskala faqultu waxaan ku idhi lahu isaga yaa abalcabaas cabaas abalcabaasow wallaahi baan ku dhaartee in kunnaa waxaan ahaynay lanacudu kuwo ku tiriya haadaa fadhigan jafaan goyn iyo sunno ka fogaasho miman sanacahu jafaaga waxaa wey qofka goynta la gooy yani qofka xiriirin in la xiriiriyo iyo in la gooyo alsilatu waljafaa jaafi qof sunada ka fogaaday oo sunada gooyey oo kale weyaan jafaan gooyin ayaan arki jirnay miman sana qofka sameeye qala wuxuu yidhi inahaa la sunna iyada waa sunna weyaan yani nabiga ayaa sameeyey calayhi salaatu wasalaam waa in faraha saal loo dhigo cerbahan lagu fariisto dhib ma iqcaaga marka taan lama ahan dadka qaar waxaa laga yaaba iqcaaga iyo in muxuu ahaa dabada ama mu berida lagu fariisto kadibna dilbaha kor loo taago taas ay iyo tanna isku khaldaan laga yaaba in marka eh, faraha lugaha lugsaa loo dhiga oo kadibna cirbaha lagu fadhiista mararka qaar dhib ma laha nabigeena samey ala sl siduu cadayna ama sunnada nabigeena ay ka mid tahay saxaabiga hadduu yihahda sunno weeyaanna macna dalika nabigeena ay ka sugantay calayhi salaatu wasalaam waxay ka mid tahay maa lahu xukmu arafci saas weyaan inaha sunna imaam dahab wuxuu leeyahay waa xadiis sanadkii saxiix bayhaqi aa soo saar nacam gadaal dambe aadinteeda maya lama ogola qiblada in la aadiyaa la rabaa gadaal laabitaanka lama ogola laakiin marka ataxiyaadka loo fariisana oo kale qofka haddii ay lagu celin karin oy daruuro markaas uusan ku fariisan karin ayada dhib ma cabdullahi bin cumar ninka ugu darnaa itibaacay sunnada nabigeena sal sl xali waxaan soo marnay inuu afar gees siduu mxuu aha xaaji ufadhiy o kale u fariisanay soomayn sidaasaan soo marnay markii la weydiina uu yidhi labadaydu lagood ima qaadi karaan oo nin mxuu ahaa yara waayeelay oo ashaan ahayn aan ahay saasuu dhihi jiray soomayn marka qofka hadii ay lugihiisa qaadi karin dadka qaar hadda soomaalika dad soo islaama dadka islaamka cusub isagoo muxuu ah konton jir ah soddon jir labaatan jir soo islaamaya lugihiisa weligiiba muxuu ahaa dhankaaba maba ma waxa ma awoodi kara kadibna lagu inuu tago waa un saas muxuu taago oo aad damco saas ugu istaago waxa laga bash inay yidhahdaan farihii jamana laga yaaba ilan wixii mogta lama qabsan mana baranin kaasoo kale marka inuu lugaha gadaal yara aadiyo marka aad fariisana iyo qofkii ay dhibaysa iyo yacni insha allahu tacaala xaraj marha lakiin marka la sujuuda waa in ugu yaraan faraha ugu yaraan faraha waa inu kala dhigo haddii kale farahiiba la laabo si kale ma lahan sidaas weyaan haddii kor loo hay de waa laba rugni yaa meesha ka maqan oo sujuudda laba rugni ay leedahay ayaa meesha ka maqan marka sujuuddaas waa naaqis nacam waa yahay xadiidka kun nacam xadiid kun laba boqol iyo sideed iyo toddobaatanaad can abi zubayr waxaa laga wariyey raximah اllah abu zubayr ra-a wuxuu arkay cabdulahi bni cumara radi anhuma idaa sajada goortuu sujuuda cabdulahi bni cumar oo sajada goortuu sujuuda xiina goortii yarfacu ra'sahu markuu madaxiisa kor ugu soo min asajad sujuud aluulaa sujuuda hore yaqcudu wuxuu ku fadhiisan jiray calaa atraafi asaabicihi farihiisa mxuu ahaa farihiisa darafkooda wayaquul wuxuu dhihi jiray inahu min asunna sunnaday ka mid tii hore kale sida hore weeyaan imaam dahab wuxuu le wa xadiis saxiixa bayhaq ayaana soo baabu maa jaa fi sakataati sala salaada meelaha lagu aamusa salaada ila in wax la ariya lisku ogaaye meelo adoo wax akriyey lagu yarnasto oo m waxba aan la arinaynin iyo meelaha ay kala yihiin ayuu baabkan u baab yahay baabu maa ja wuxuu kusoo arooray fi sakataati sala salaada meelaha la aamusi ayuu baabkan u baab yahay xadidkun laba boqol iyo sagaal iyo toddobaatanaad can samurata bni jundub waxaa laga wariyey radia allahu tacala arda qal wuxuu samura xafidtu waxaan oo fi salaad salaad gudaheeda ku sugan ayaan xifdiyey saktatan amsitaan idaa kabara qofka markuu idaa kabara alimaamu imaam markuu allah akbar yihahda xataa yaqra' ilaa uu muxuu qirada ka bilaabo in la aamuso ta ayadaana waxaa kusoo maxaa la akhriyaa ducaa liftitaax wasaktatan aamusitaanna idaa faraqa markuu qofka dhammeeyo min faatixati alkitaabi iyo suuratin suuradda iyo faatixada markuu dhameeyana inuu yara aamuso cinda rukuuci rukuucda agteeda intaad rukuucin ka hore hayr lmaqduubi calayhim wala daaliin min aljinnati wannaas u yara kaadi kadibna saas ayuu ula jeeda weyaan qala wuxuu yidhi fa ankara dalika calayhi cimraan ibn xusein cimraan ibn xusein ayaa wuxuu ku yidhi waxaad samaynaysa samrow baabkan ka fiirso khalad weyaanu ku yidhi waa ku inkiray qala wuxuu yidhi fakatabuu way qoreen fii dalika arrinka isaga maadaama ilaa ubay ibnu kacbin oo culimada saxaabada ka mid a ah, waraaq loo qoro waxaa la yidhi isku qabanaye maxaa sunna maxaanan sunno ahayn fa sadaqa samurata samura ibnu jundub samura muxuu samura ibnu jundub ayuu markaa warkiisa rumeeyey wuxuu yidhi sida adiga samaysay ayaa sax ah weeyaan qaala abu daawuud wuxuu yidhi kada saasa qaal wuxuu yidhi xumaydun xumayd ayuu wuxuu ku yidhi hada fi hada alxadiid xadiidkan iyo wasaktatan aamusitaan idaa faraqa markuu ka faaruqa imaamka iyo qofka qaariga oo musalliga ah, min alqira'ati wax aqrinta isna wuu aamusayaa abu daawuud tirmidi ibn maaja darimi rijaaluhu iqaatun sheekh shacib arnaawud cali raxmatullah ayaa wuxuu yidhi rijaalu alxadiii waa iqaat waa dad mxuu aha lagu kalsoon yaha weyaan baabu ducaai fi sala salaada gudaheeda ducada la ducaystay baabkanu baabi xadid kun laba boqol sideetanaad can cabaas radi allahu tacala anhuma ana nabiya nabigana sal slm kaana nabigan wuxuu ahaa idaa qara qortu akhriya sabix isma rabbika lacla sabix tasbiixsa oo huf oo nazh isma rabbika rabbiga magacii alclaa ee sarreeyey qaala wuxuu dhihi jiri subxaana rabbiya alaclaa markuu yidhahdo sabix isma rabbika alaclaa subxaana rabbiya alaclaa yani saas ayuu ku dhex wadi jiray waa tii aan ogeynay xadiidkii nabigeena sal s habeenkii uu baqara iyo nisa iyo ali cimraan uu ku tukaday oo saxaabiga la jiri uu yidhi ilaa aan ka hamiyey arrin aad u xun inaan salaada ka goosto iska taga markii dambe la weydiiyo caddaynaya habeenkaas nabigeenna markuu aayad soo suaal oo ilahay in wax la weydiista sal ayad ilaahay laga magangala ayad mxuu aha tasbiix haakada ah marka salaada gudaheeda in mxuu ahaa adkaarta lala imaado dhiman ay lahayn khaasatan waxa weeyaan eh, kuwa sunada ah xadiidka abu daawud ee soo sar xadid saxiixa xadid kun laba boqol iyo ko iyo sideetanaad can muusa ibn abi caaishata waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi raximah kaana rajulin baa wuxuu ahaaday yusalii mid ku tukada fowqa beyti gurigiisa korkiisa wa kaana wuxuu ahaa idaa qara'a goortuu akhriya alaysa daalika alaysa miyuusa ahayn daalika rabbigaas biqaadirin mid awood ula calaa an yuxya inuu noolay almowtaa kuwa dhintay markuu gaar qaal wuxuu dhihi jiri subxaanak fabala subxaanak fabala subxaanaka allow nasahnaanta iyo ka hufnaanta ceeb oo dhan fabala inaadan muxuu ahaa awoodin iska dhaaf waad awoodaa ood awoodaa ood awoodaa ood awoodaa weyaan fasaluhu way weydiiyeen can dalik arrinkaas wax ka weydiiyeen faqala wuxu yhi samictuhu min rasuuli lah sal sl nabiga alla ka maqlay calayhi salatu salaam markuu alaysa dalika biqaadirin calaa an yaxil mowta subxaanaka fabala adhihi jiri yaad ka maqashay nabi maxamed ka maqla alai sl slam hahi xadiidka waa xadiid saxiix weeyaan baabu maa yujziu lummiya qofka ummiga ah oon wax qorin waxna akhrinin iyo alacjamiya qofka muxuu ahaa carabiga aan ahayn oo acjamiga ah oo asna aan af carabiga aqoonin min alqiraati arinta salaada gudaheeda maxaa ka gudi oo mxu booski qur-aankii u geli baabkan u baabu maa yuzi wuxuu guda alumiya qofka ummiga oon wax qona qorin waxna akhrinin iyo alacjamiya qofka af carabiga aanan aqoonin acjamiga ama wax mxuu ahaa aqoonta aan lahaynoo ebarka ah, min alqiraa'ati qirada u ahrin lahaa maxaa ka gudi hadduu soo islaamay qofkii haddu markaan tawxiid ku qabanay salaaddii ala kadibna markuu salaadda la gaaray inuu dukaday noqotay suu dukanaya kaas marka muxuu arinaya xadiid kun laba boqol iyo laba sideetanaad can cabdilahi bn abi awfa waxaa la wariyey radi allahu taala arda qal wuxu abdillahi bn abi awfa ja'a rajulun baa u yimid ila nabi u yimid sal slm faqala wuxu yidhi innii aniga laa astatiicu ma awooda an aakhuda inaan xifdiyo min alqur'aani qur-aanka shayan waxna qur-aanka maba xifdin karaba maba awooda inaan qur-aanka xifdiyo dad soomaad arkin mararka qaar yacni ilaahay wuxuu furaya subxaana wa tacala baab baabna waa laga xiri xifdiga qur-aanka loo furay oo muxuu ahaa waa mutqin laakiin cilmiga waa gab midna waxaa weyaan cilmiga loo furi qur waa geb mid waxaa weeyaan markay noqoto sheekooodhinka iyo ummadaha iyo waxaas wuxuu ku yahay aaya min aayaat illah markii dhankan hakada nin walba ilah meel buu furi marka wuxuu kuleeyahay leeyahay qur-aankii maba xifdin karaba facalimna nabi allo ibar maa yujziini wax iga guda canhu minhu xaggiisa oo qur wax ii gala ibar weyaan qal qul waxaa tidhahdaa subxaana walaa ilaaha ila allah wallaahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billah subxaana allah allaweyne ayaa nasahan oo waxmaan o dhan ka hufan walxamdu mahadna lilah allaweyne askaleh walaa ilaaha ilaa xaqluu cabdi lama arka ila allahu allaweyne mooyane wallahu akbar allah ayaa wax walba ka weyn walaa xawla xeelad iyo walaa quwata awoodna nooma sugna ilaa bilah alweyne mooyane intaas dhaha ayaa lagu yidhi zaad abu daawud wuxuu ku kordhiyey qaala wuxuu yidhi yaa rasuula rasuulka allow hada lilah intaas allah iskaleh oo muxuu ahaa subxaana allah alxamdu lilah walaa iyo weyneyn iyo waxaa weeyaan eh, mahad uu alla leeyahy subxaana wa tacaala iyo towxiidin hada lilah famaa li aniga maaa le ana mxuu ahaa maxaan helayaa maxaan ku ducaystaa qaal qul waxaa tidhahdaa allahuma allow irxamnii i naxariisa warsuqnii irsaaq wacafinii cafi wahdinii hanuuni falama qaama goortuu istaagay qaala nabigan wuxuu yidhi haakada saasuu yidhi oo kale tusaalahaan gacantao kale saa iyuu nabigu u yidhi faqaala wuxuu yidhi rasul lah wuxu yidhi sal slm ama hada kan miya faqad malaa yadahu gacantiisa ayuu ka buuxiyey min alkhayri khayr ayuu ka buuxiyey kan saa dhihi marka labada laba shay waa ixtimaal inuu isaga laftarkiisii wixii loo sheegay qalbigii iyo qaadashadii ku jirtay inuu qaatay gacantiina qof wax qabsadoo kale mararka qaar ma ogtahay yacni adigoon iska warqabin oo isbaraadla-aan ah hilmaamsan ayaad waxyaabo samaynaysa markii soomaad arkin qof ama isruuxi qofbaa wax arin hakada yani qofki isma oga wixii ayuu aad ula dhacsan la dhicitaanka ad la dhace marka inaad saad yihah laga yaaba waxaa kaloo sidaas oo kale ah nabigeena maadaama uu tilmaam waday inuu tilmaamtii ka hormariyeyna waa suuragal labadaba wallahu aclam markaasaa wuxuu yidhi faqala rasul wuu yih sl slm ama hada kan miya faqad malaa wuxuu ka buuxiyey yadahu gacantiisa min alkhayri khayr ayuu ka buuxiyey hadduuba bartay subxaana allah alxamdu lah walaa ilah allah allah akbar walaa xawla walaa quwata ila bilah allahuma arxamnii warzuqnii wahdinii wacaafinii wahdinii hadduuba bartay oodna ku dhaqmay khayr o dhan gacantiisa uu ka buuxiyo weeyaan abu daawuud ayaa soo saaray inasaa-i waa xadiid xasana baabu sujuudi shukri sujuudu shukriga ayuu baabkan baab yahay ilaahay subxana wa tacala markuu nicmo kuu cosboonaysiiye awlaad ayaad heshay cibaado ayaa ku toostay qur-aanka ayaad khatimtay cunugaad ayaa qur-aanka khatimay risiq xalaal ayaad ilaa alla ku siiyey balow kaa badbaadiyey wax ku dhibaaya ayaa kaa fududaaday marka ayad sujuud la dhacdo ood alla ku shukrisa waa ariiqa nabigeena uu maray cala sl aad iyo aad u qiimo badan oona weyni badan yani qofka markuu sujuuda oo sujuud la imaado sujuud la dhaca shukriga waaba la imaada qaybkood mogta waa la dhacay yani shukriga lain shakartum laasiidanakum ficilka qayb ka mid a la imaaday inkastoo bixinti iyo wixii eh, ay dhimanta cilmi noqoyaa maal noqoyaa jaah noqoya madaxnimo noqotaya magac noqoya dhammaan saka u baahan wax laga bixiy u bahan yihin dhammaantood xadid kun laba boqol iyo saddex iyo sideetanaad can abi bakrata waxaa laga wari nufay ibn xaari radi allahu taala arda can nabi nabigan wuxu kor sal slm anahu abi bakra kaana wuxuu idaa jaahu goortuu yimaada amru suruurin arrin faraxa markuu u yimaada oo bushira bihi ama looga bishaarayo khara wuu dhici jiray saajidan isagoo sujuudsan isagoo sujuudsan shaakiran shukriye lilah la weyne ayuu dhici jiray nabigeena sal slm abu daawud tirmidi ibn maaja soo xadis xasana xadiid kun laba boqol iyo afar iyo sideetanaad can cabdiraxmaan ibnu kacbin ibnu maalik kacab ibnu mali wiiluu dhalay oo la yidhaahdo cabdiramaan cabdulahina wuu jiraa oo markuu indhabeelay hogaamin jiray xadiidkii dheerana wariyey radi allahu taala arda can cabdiraxmaan ibni kacbi malik waxaa laga wariyey can abihi abihi oo kacb malik wuxuu ka wariyey radi allahu taala arda waraxima cabdiraxmaan ibnu kacbin qaala wuxuu yidhi ah, kacbi malik lamaa goortii taaba allaahu ka tawb aqbalay caleyhi korkiisa khara dhacay saajidan isagoo sujuudsan xadiidka dheera oo taqaaneen tabuuk iyo aaditaankii o cala alaaati aladiina khulifuu ay kusoo degi jirtay raggii cunuqabatayntii la saaray waa taqaanaan oo dembigii ay galeen oo kadaahitaanka ay ka daahayeen hazwigii iyo duulaankii nabi maxamed alai slam uu aaday oo tabuuk la aaday siddeed boqoloo taqriiban la aaday oo kulaylka badnaa oo dhibka badnaa jeeshulcusra loo yaqaanay raggii ka haray nabigeena sal allah alay slam waa la ganaaxay ganaaxi wuxuu noqday in la cunuqabatay oo hadalka xataa loo diido marka waxaa weeyaan xilliga ayaad ahayd sujuud ayuu la dhacay ayuu leeyahay cabdulahi ninka la yihahdo kacb malik ibn maaja soo sar xadidku xadid saxiix weeyaan nacam alfaslu raabicu faslka afraad oo kitaabkii kitaabu fadli salaati wa muqadimaatuha wa sifatuhaa hoos imaanayay alcamalu camalfal lagu camalfala ama shaqala salaada dhexdeeda lagu qabto iyo wasahwu hilmaam la hilmaam fi salaad salaad gudaheed uu baabkan u baab yahay ama uu fasli weeyaan alfaslu raabic faslka afraad alcamalu shaqa iyo dhaqdhaqaaq iyo wasahwi hilmaam la hilmaamo fi salaad salaad gudaheeda ayuu fasalkan u fasal yahay baabu nahyi reebid iska reeb baabkan u baab yahay can ilkalaami hadal fi salaad salaad lagu dhex hadlo in aan la ogolayno salaada uu burina ayuu baabkan u baab yahay waay xadiidkan laba boqol iyo shan iyo siddeetanaad can cabdillahi bn mascuud waxaa la wariyey radi allahu canhu arda qalu cbdillahi bn mascuud kunaa waxaan ahanay nusalimu kuwa salaamno cala nabiy nabiga sal l slm wa huwa fi salaad salaada uu ku dhex sugan yahay fayarudu wuu noo jawaabi jiray calayna dushanaga falamaa goortii rajacna aan ka laabanay inta maka la joogo ka hadlaya marka hore falamaa goortii rajacna aan ka laabanay min cindi najaashi najaashi markaan ka laabanay intaan hijroonnay oo nala dhibaateeyey halkaas aan aanay kadibna aan soo laabanay salamna caleyhi waan salaamnay falam yarudda calayna muxuu ahaa nabiga nooma jawaabin wacalaykum salam nama dhihin wa wuxuu yidhi inna fi salaad salaad gudaheed ayuu ku sugnaaday shuqlan mashquul salaada mashquul ayaad ku jirtaa alla ayaad la hadlaya subxana wa tacaala marka walaykum asalaam iyo hadal banaanka iyo isaga lama ogola buhari muslim ayaa soo saar xadikaas xadid kun laba boqol iyo lix sideetanaad can zayd ibn arqam waxaa la wariyey taala arda qala wuxu zayd in kunaa waxaan ahnay lanatakalamu kuwa ku hadlo fi salaat salaad gudaheeda calaa cahdi nabi nabi zamankiis sal slem yukalimu axaduna midkan wuxuu la hadli jiray saaxibu saaxibkiisa bixaajati danta uu leeyay u sheegan jiray bal maanta iyo waran xaalada waa sida iyaaka nacbud waiyaaka nastaciin ilmihiis ay ahayn ihdina siraat almustaqiim siraat aladiin wahakada ataxiyaat almubaarakatu wasalawaat maanta waan soo rafaaday ma ogtahay wahaakada yani saasay iska ahayd marka baabkaa saasaan sheekada u wadan jirnay xataa nasalat ilaahay ka soo degta xaafidu dhowra oo ilaaliya cala asalawaat salaadaha wasalaat alwustaa waquumuu lilaahi qaanitiina ay saakitiina saas wayaan adinko aamusan fa umirna waxaana la faray bisukuuti inaan afka hadal marka lama ogola walafdu muslim imaam muslim lafdigiisa xataa nasalat ilahay ka soo degta waqumuu istaaga lilah alweyne qaanitiin adinko ateecsan fa umirna waxaana la faray bisukuut inaan aamusno wanuhina waxaa nagala reebay can kalaami hadalka ee nagala reebay xadiid kun laba boqol iyo todoba iyo sideetanaad can ibni cumar waxaa radi allahu tacala anhuma can suhayb wuxuu ka wariyey saxaabiyun can saxaabiy saxaabi ayaa wuxuu ka warinaya saxaabi kale waad heshiinaysaan okaadi marka labada saxaabi arka cabdulahi bn cumar radi taala anhuma ayaa wuxuu ka warinaa suhayb irumi waa taqaana raggii islaamnimada kusoo horeeyey oo weliba tollaanta ku ahaa madiine makawa tollaanta ahaa dadkii suhayb iyo bilaal iyo muxuu salmaan iyo camaar iyo dadka waa dad aha oon tol ku lahayn lidaalika uu muxuu ahaa nabi luud uu yidhi calayhi wacalayhim salatu wasalaam low ana lii bikum quwatan aw aawi ilaa ruknin shadiid maalinta uu yidhi kadib haddii aan muxuu dad ku tiirsanaan lahaa ama awoodda idiin lahan laha oo halkaa ku calacalay culimada waxay lein mufasiriinta maalintaa kadib nabi tolla-aanna lama soo saarin tol difaacoo culus nebi maxamed oo damey alai sl slam niminka qureysheed oo aragteen iyo muxuu aha niminka bani haashim oo saddex sano cunuqabatayn lala saaray xitaa ilaa ay ka cunaan lafihii iyo harkihii ay ka cunaan oy diidaan weliba iyagoo gaalo ah ayaa laga soo saaray marka waa wax sahlan maaha sohayb ruumi waa nin wuxuu ahay yurub rayurub u ahaa sohayb rayurub ayuu ahaa xadiidkan marka cabdullahi bin cumar wuxuu ka warina can sohayb an ibn cumar w radi allahu taala anhum can suhaybin suhayb ruumi wuxuu ka wariyey anahu suhayb radia allahu taala canhum qaala wuxuu yidhi suhayb marartu waxaan soo maray birasulilah nabiga ayaan soo maray wahuwa nabigan yusallii isagoo tukani fasallamtu calayhi waan salaamay faradda ishaaratan salaamti wuxuu igaga jawaabay ishaara saas oo kale saasuu iga jawaabay qaala wuxuu yidhi walaa aclamu uma malaynayo ilaa qaala inuu yidhi ishaaratan ishaaritaan biasbuci fartiisu ku ishaaray salaamta mararka qaar moogta asalaamu calaykum calaykum asalaam oo kale dadkeena way sameeyaan raggii akhyaarta ahaa markii lasoo mara oo salaamu calaykum laho kale inay saa dhahaan iyo dhaqanay u ahaan jirta keliya rag waa taqaanamayna waa salaadada ay ku jira iska wadana waxyaaba badan oo neefka ariga oo meesha maraa in la canaanto iyo ilmaha in hakada iyo baabkaas waa baab iska caadi ah inkastoo mashi ala yiraha mis waa la canaanta horta canaanta dhallinyaradu ula qastaya laakiin xoolo lama canaanto waayo abu daawuud tirmidi nasaa-i daarimi ayaa soo saaray xadidka hadii saxiix weeyaan baabu lacni shayaani shayaanka oo la naclado oo la habaaro fi salaad salaad gudaheeda lagu naclado inay bannaan tahay ayuu baabkan u baab yahay xadid kun laba boqol iyo sideed iyo sideetanaad can abidarda waxaa la wariyey radi allahu taala arda qaluu abidarda qaama rasulla nabig ayaa istaagay sal alla ly slam fa samicnaahu waan maqalnay yaquul isagoo la acuudu billaahi alla weyne ayaan kaa mangalaya minka adigaan kaa mangalaya uma qaala wuxuu yidhi alcanukaan ku nacladaya bilacnat illaahi naclad allan kugu nacladaya alaaan saddex jeer acuudu billaahi mink alla ayaan adi kaa mangeli uma qaala wuxuu yidhi alcanunkaan ku nacladaya bilacnat illahi naclad alla ayaan kugu nacladaya alaan saddex jeer wabasad iyadoo gacanta nabiga ayuu fidiyey kaana waaba isagoo yatanaawalu shayan wax soo qabani ayuu saas nabiga ufidi gacanta alayhi sala slam falamaa fara hortuu min asalaat salaad qulnaa waxaan yidhi rasul rasuulka allow qad samicnaaka waxaan ku maqalnay taquul adoo fi salaad salaad shayan waxbaad akhrinay salaad gudaheed aan ah, muxuu ahaa qad samicnaak waan ku maqlnay taquulu adoo fi salaad salaad gudaheeda shayan shay lam nasmacka aanan ku maqlin taquuluhu adoo dhihi qabla daalika xilligaas ka hore iyo maanta ka hore waraynaak waan ku aragnay basata adoo fidiyey yada gacantaada oo inaa wax soo qabata doonaysa qaala wuxuu yihi nabigeena calayhi salatu salaam ina caduw allahi cadowga alle cadowga alle ibliisa ibliis ahaa ja waa i yimid bishahaabin dambaaburo ayuu ila yimid iyo dab oo min naarin dab ah liyajcalahu dhimbila iyo dambaaburo ayuu ila imaaday oo min naarin dab ah liyajcalahu inuu mxuu ahaa yeelo fii wajhi wejig inuu wejiga mxuu iga saaro od igu dhufto ayuu doonaya nabi maxamed dukan ayuu rabaa inuu guba ibliis qaatalahu llah faqultu waxaan idhi acuudu billahi minka alla ayaan kaa magalaya alaaa maraat saddex jeer inahu yaraakum huwa qabiiluhu min xayu laa taron waxaad ada aad arkaynin oo aadna ku arka oo imtixaan mogta iskaga celinaysaa acuudu billahi min ashaytan rajiim daa'iman in qur-aanka la ahrina guriga la geli wamaa ila waxyaaba badan in muxuu ahaa eh, xataa qof markuu reerkiisa u galmoonay iyo wix la midka ah waa laga maarmaan iyo adkaarta in lagu dhegnaado ilaa wixii ma arkaysa uu ku arka uma qultu waxaan idhi alcanuku waan ku nacladaya bilacnat illaahi naclada alle attaamata weliba dhammaystiran ayaan ku nacladaya saasaan ku idhi falam yastakhir gadaal muusan aadin alaaa maraatin saddex jeer saddex jeeran saa ku idhi gadaalna ma aadin uma aradtu waxaan doonay aakhudahu inaan qabto marka dagaal gacmaha lisula tagay ayuu marka noqday inaan marka aan ku boodo oo ayaan damcay wallaahi baan ku dhaartay lowlaa dacwatu akhiina walaalkeen ducadiisii allabaryadiis haddii ay ahayn sulaymaan nabi sulaymaan ahaa ilan ambiyada walaala iyaga ayaa weyaan ummahaatuhum shataa wa diinuhum waaxid saatuu nabiga cadi alai slam hoyaalkood waa kala duwan lakin diintooda waa hal la asbaxu wuxuu ahaan lahaa muwathaqan mid xirxiran yalcabu bihi ay ku ciyaaraan wildaanu ahli madiinati ahli madiina ilmahooda ay ku ciyaaraan isagoo xirxiranaysilhayo nabiga alayhi salatu slam imam muslim xadii soo saaray baabu maa yajuusu min alcamali waxyaabaha dhaqdhaqaaq iyo camalka waxyaabaha banaan fi salaad salaad gudaheed ayuu baabkan u baab yahay xadiid kun laba boqol iyo sagaal iyo siddeetanaad can abi hurayrata radiyallahu anu arda an nabi nabigen wuxuu kure sal slm qal nabigen wuxuu yidhi ina cifriitan mid madax adag oo shaydaan ah cifriidka waa kan muxuu ahaa eh, yacni madax adayga meel ka gaaray mutamaridka oo min aljinni jinniga ka mid ah tafallata wuu isoo weeraray calaya tafalludka iga farabaxsi ayaa lagu magacaabaa laakiin meeshan waa hujuum tafallat wuu isoo weeraray calaya korkay u isoo weeraray o albaarixata xalay aw kelimatan ama kelimad oo naxwa iyada la macno ah liyaqطac in uga jaro calaya korkayga asalaad salaada faamkananii allahu alla weyne ayaa ii gacangeliyey minhu xaggiisa oo mxuu ahaa waa ka gacan buuxsaday faaradtu waxaan doona an arbitahu inaan xiro ilaa saariyatin tiir oo min sawaal masjid masjidka mxu tirishiis ka mid ah. abi hurera waa tii u mar oo wa tanduru aad eegtaan ilayhi isaga kullukum dhammaantiin fadakartu waxaan xasuustay qowla akhii sulaymaana nabi sulaymaan oo walaalkay ahaa hadalkiisa ayaan xasuustay ou yidhi rabbi rabbiyow ikfir idhaaf lii aniga wahab waxaad ii hibaysaa ood isiisaa lii ani murkan boqotooye laa yenbaqii aanan u habooneen oon la siinayn liaxadin qof min bacdi iga dambeeya kadibna waxaa weyaan fasakharnaa lahu riixa tajri tajri biamri rukhaan xayu asaab washaaiina kula bannaain waqawaas shayaintia loo gacmogeliyey oo loo xisasaladeeyey taasaan marka ka baqay xadiikaas buhari muslim ayaa soo saara wey xadid kun laba boqol iyo sagaashanaad can abi qataadata waxalid ansaari radi allahu taala arda ana rasul rasulka sal slam kaan nabigan waxaa yusalli mid tukada wa huwa isagoo xaamilun xambaarsan umaamata binta zaynab umaama binta zaynab binti rasuuli illaahi sala allah alay slam nabi maxamed ala sl gabadhiis zaynab ahayd gabadh ay dhashay oo la yidhahdo umaama ayuu nabiga isagoo xambaarsan ayuu dukan jiray wali abilcaas ibnu rabiic ibnu cabdishams ninkaas abilcaas la yidhahdana u dhalay aabaheed waa abulcaas hooyadeedna waa zaynab binti rasuuli llahi sal l slm ayadana maxaa la yihahdaa umaama ayaa la yihahdaa radia allahu tacala canhum jamiica faidaa sajada markuu sujuuda wadacahaa dhulka ayuu dhigi jira nabigeena ala slam waidaa qaama goorta istaagana xamalaha wuu ambaari jiray buhaari muslim ayaa xadii soo saaray marka camalkaas yaroo yasiirka ah salaada ma burinaayo xadid kun laba boqol iyo ko iy sagaashanaad can mucayqibin radia allahu tacala arda ana nabiya nabigeena sal slm qal nabigeena wuxuu yidhi fi rajul ninka yusawii aturaaba carada mxuu aha sinto xayu yasjud meesha ku sujuuda ila meesha waa kala korkoraynaysaa waa kala saraynaysaa quruuraxii iyo dhagxaanti yaryaraa wixii qaar baa korey qaar qofka marka meesha inuu saxdo ood sinto rabo wuxuu ka yidhi nabigeena ala sl slam wuxuu yidhi nabigeena in kunta haddii aad tahay faacila samayna fa waaxidatan hal mar bas ka dhig bukhaari iyo muslim ayaa soo saaray sideedaba nabiguu diiday ala sl in carada la sima iyo waxyaabaha lagu falaado iyo waliba wuxuu ku ciladay naxariistaa soo degi naxariis soo degaysa marka ad iska filgeysa oo iska hadlayn marka saasuu nabigan u diiday alai sl slam laakiin aad ka maarmi weyda oy salaadiiba ka halaabayso wixi ay taagtaagan yihiin nacam waxaad samaynaysaa hal mar microfoonka ma la taabta mise asagaa iska damay waaya hahai hal mar un la xarbi weeyaan halkaan udliishadaan halkaan udaliishadaan laakiin waxaa iyagana lagu bushinayaa umaamo xambaaritaankeedii iyo mimbarka nabiga uu fuulay alai sl slam ka dega fuulaad ka degay isagoo fariida taasaa iyadna muxuaha qoorta loo gelin marka laakiin kolley bun salaada in lagu ciyaaro oo muxuu xarakaat aan loo baahnayn dad waxaa maanta laba iyo tobanka weliba waxaa u badan dadkan khaliijka iyo waxyaabahaas cimaamadahan gududan madax la saarana soo maanta idil shaksiyaduu taagaya saasuu taag saas dhah wahaakada waa la xarbinaya imtixaan ayaa haysta baashaas dhibkeeda ugu weyn mataqaanaa waa salaadku ciyaar maanta laba iyo tobanka qofkii muraayad qof hortaaga umaynaysaa saasuu la arbinaya baashaan dhowrmaarta saa loo taaga shaksiyadaa la yihahda saasay u taagayaan way la xarbinayaan wasixi maanta waxaa weya mar saacadii saa u fiirnin wuu iska toosini mar khamiiskii saa u riixriixi somaarka qaar sankii iyo wixii faraynaya qaar yacni qaar baa hilibkii xataa ilkaa ku jira iska saarayaan ummaddii waad aragtay marka taas oo kale waa salaadku ciyaar waa xishoodaro adoo qof boqor hortaagan ama qof madax samiya samayn lahed haba ka yaabin marka qofka isaga waxaad dareemaysaa qalbigiisa inuusan joogin haddii aad aragto qof fara oo falaada haddii aad aragto qofka asaga meeshaas ma joogo meel fog duuruu jira nin salaad ku jira maaha meeshaad uu jooga iyo meelaan ahayn aad ugu fog ayuu jooga saas weyaan asalaad <laughs> qolyo takfiir qolyo takfiir oo ugaarnaan mar la tukaday markaa la tukanay wadaadkao saaxiibka ayaa marka ah ma naqaan inay takfiir yihiin masjidka marka sunnada ay dabaqayaano waxay isku dhijinayaan alqadam bilqadam aad bay ugu dadaalayaan waa berigii sagaashameeyihii aad iyo ragga ay si fiican sunnada loo dabaqayo baasha isku aadanayd marka wiil yaraa marka toban iyo labo meelaha jira oo takfiirkaas kamid mid ahona sunnadii in la dabaqa la rabo takfiirka waa laba qaybood kuwaan sunnada ay ka muuqato caadiga oo hilibka aan cuninoo kuwaas kuwa kuwo kaloo la yidha tafkiir jaw oo isreer magaal aho waxaa weeyaan iska caadi aho garka xirto oo sarwaal dheer xirano laakiin waxay kuleeyihiin waxaan ahlu kitaab ahaan u laqmayna gabdhahood la guursan ahlu kitaab weeyaan hilibkooda la cuni ahlu kitaab weeyaan laakiin waa wada gaalo saas aaminsan marka kuwa caadiga oo sunnada dabaqa weyaan kuwii marka la tukanay marka iyaga waxay rabaan saas aniga dee iskaga soo watayo waan ku dhegsanayay wadaadkii marka logtiisa sidii caadiga iskaga dhigaa mogta wiilba markuu degi markuu dega ayuu logtii intuu soo muxuu ahaa riixa ayuu logtiis ku dhejini marku wadaadkii muxuu ahaa la rukuuca oo sujuudi laga soo kaca soo lugti meesha ku laabanaysa wuu udegi marka lugtiuu ka shaqaynaya afarti rakc duhra ay ahayd rakco walba wadaadka lugtiisa buu yar ka shaqaynay shaqa kale marka waa dhacda arrintayda wax dhacawa nacam waana aqoonyaradii iyo mushkiladda qofka haysata ay ka tahay weyaan nacam iyo mararka qaar xitaa isagoo aqoonyari ayna jirin qalbiga ayaa maqan markuu qalbiga maqan yahay qofka wax ayuu samaynaya saas weyaan qof ay ku dhacaynin lama arko oo hadda mid maanta leeyahay kuma dhacays inteena haba sheegin sahwiguu dhacaya shaki ma laha ya salaada haddii qofka xarakaadka ay tira bataan oo dee salaadiiba iskaga ciyaara shaki ma laha inay ku buraysa laakiin wixii xad macquul ah amaba hilmaan ku dhaca oo kale nacam lakin qofka haddii caada u noqoto inuu iska xoqdo ood dego ood mar luguhi la xarbiyo ood mar waxaa weeyaan taas marka waa lacib salaadba ma mogto iska ciyaarta ayada salaada nacam waayahay xadiidku laba boqol iyo laba iyo sagaashanaad can caaishata radi allahu taala arda qaalad waxay tiri caaisha istaftaxtu lbaaba albaabkii in laga furo ayaan dalbaday oo rasuullah nabiga alla sal sl musli tukanay tatawucan sunna nabigeena salaad sunna ayuu ku jiray albaabkii in laga furo ayaan dalbaday walbaabu albaabkana cala alqiblati qiblada ayuu saan oo kale wa albaabkan oo kale wa nabiga wuu tukanay ala sl slam caisha halkan ay ka timid radi allahu taala an ardaha albaabkii ay soo galacda in laga furo nabigana salaad sunna ayuu ku jira qaala wuxuu yidhi walbaabu cala qibla famashaa nabigu wuu socday can yamiini midigu u socday aw can yasaari an bidax albaabka aduu xag ka jirin midigu usoo soconaya hadduu bidax ka jirin bidax u soconaya dhan ayuu nabigu u socday fafataxa marka mararka qaar haddii ay waxyaabo daruuri jiraan oo saasoo kale iyo anugdab ku dhaca iyo w lamidka iyo farad iyo sunno noqotay markayda waad badbaadini salaadaadana waad sii wadanaysaa haddii daruuro ay timaad abu daawuud tirmidi nasaa soo sa xadiis xasan weeyaan xadiid kun laba boqol iyo saddex iyo sagaashanaad can abi hurayrata abu hurayra qala rasul wu yri sal slm uqtuluu waxaad dishaan labada muxuu ahaa fi salaada ku dila alxaya abeesada iyo walcaqrabu hangarlaha dila weeyaan adigoo salaad ku jiro markaad disho kow ka siisana salaadaad wada salaada kuma jabaysa abu daawuud tirmidi nasaa-i ibnu maajah daarimi ayaa so adi ah, saxiix weyaan xadiis kun laba boqol iyo afar iyo sagaashanaad an anas waxaa laga wariy ibn siriin raximahullah qal wuxu anas ibn siriin ra anas bin malik iyo anas bin malik saxaabiga jaliilkaa yastashrifu isagoo saa u yara qoraansani lishayin shay saa yara eegi wa huwa isagana fi salaad salaada aha ama jaleeci fi salaad muxuu ahaa ku yanduru ilayhi eega waa shay darar iyo dhibaato keeni kara kale yani marka iska eegitaan ma ahane wax dee khatar iyo bahal iyo wixii lamidka inay taa laga ama dab iyo wax lamid ah imaam axmed ayaa soo saaray isnaadahu saxiix calaa sharti sheikhayn baabu nahyi can ikhtisaar fi salaa salaada gudaheeda in halkaas la qabsado keliyaha oo saa loo qabsada inay mxuu ahaa laiska rabiy baabkan ubaabi xadiidkan laba boqol iyo shan iyo sagaashanaad can abi hurayrata radiallahu anu arda qala wuxu abu hurayra nahaa qaala wuxuu nuhiya waxaa la diiday an yusalliya arajulu qofka inuu tukada mukhtasiran isaga oo dhexda haysto oo mxuu ahaa kiliya hayst inuu tukado waa la diiday buhari muslim ayaa soo saaray walafdu muslim an nabi wuxuu ka sal sl anahu nabigeena wuxuu diiday an yusalliya rajulu qofka inuu tukada mukhtasiran isagoo mxuu ahaa dhexda haysto hada wallahu aclam wsala allahu waslama cala abdi rasul mustafa